waxaan usoo gudbayaa shiikan shiik kalaan u gudbaya marka waa sancaani imaam asancaani waraaqihiina kala haysta waaa kitaabkiisa tahiir اlictiqaad sancaan waa caalim culimmadii waaweyneeda yeman ka mida waa la wada yaqaanaa magaciisa waxaa la yidhaahdaa maxamed ibnu ismaaciil asancaaniy wuxuu yidhi fa haaulaaءi اlqubuuriyuun qubuuriyiin soo suufiyadii maaha ninaan ilaahay khayrkii baryin ka hadli mayno nin shirki inkiray suufiba uma naqaanaba shirki buu inkiray beri buu ka yahay mushrikiintii buu colaadiya kaa suufi lama dhaho suufi haddaad maqasho maanta joogaa maaha zaahidiin maaha waa qabuuriyiin caalamka o dhan bayna caan ku noqdeen min morocco ilaa masr tijaniya joogta min misr ilaa soomaaliya suudan qaadiriya joogta min yemen ilaa iyo bartamaha aasiya usbakistan bakistan afghanistan tajikistan kirgistan eh, waddanka la yidhaahdo turkmanistan maturidiya zahrudiya ya waxay kale yihiin nimanka la yihahdo naqshabandiya adduunkii shirki baa khasifay shirkigiibaa dhan walba loo raacay turkiga xaggiisa turkiga aad iyo suuriya waqooyigeeda iyo ciraan waqooyigeeda ashadaliya dasuuqiya kuwa la yihahdaa jira iyaguna saamiya kuwa la yihahdaa jira masiiba adduunkii ka dhacday annagana maxaa noo jooga qaadiriya axmediya uweysiya zayliciya idriisiya rufeeciya kaa fogaan wuxuu yidhi fa alqubuuriyuun qubuuriyiinta ilaahay kayrkii u yeerta waalmuctaqiduuna fii juhaali alaxyaa iyo kuwa rumaysan oo juhaal alaxyaa ah wa dullaalihim iyo kuwooda baadida salakuu waxay mareen masaalika almushrikiina waddadii mushrikiintii horay mareen yaa dhahaya ah, caalimkii weynaa imaam sancaani xadwa alqudati bilquda sida baalshimbireedku baalshimbireedka ugu egyahay ayay u raaceen mushrikiintii hore faاctaqaduu fiihim waxay ka rumeeyeen awliyaday caabudayeen maa laa yajuusu waxaan banaanayn an yuctaqada ila fi اllah in la rumeeyo ilaa ilaahay mooye inay wax qaban karaan wax maqlaan wax arkaan bay ka rumeeyeen bilmathala halkaa ninka qabuuriga jooga ee rumaysan jiilaani iyo baqdaad ku aasan ayaa ku arka oo ku maqla de ilaahnimu siiyey cadamadii ilaahay weye subxaanahu wa tacaala ilaa uu gaaro isagoo baabuur la dhacayo jiilaani o inuu yidhaahdo inuu markiiba qaban karu moodaya aada u fiiri meeshay gaarsiisan yihiin mushrikiinta ay dadka rabaan shaki inay ka geliyaan zanaadiqada iyo kuwa kaleba ninkii ku sirnaayo indhaha kala qaad ilaahay ka baq ilaahay ka baqa haddaa allah aan ku sirnin wajacaluu lahum juzun min almaal waxay siiyeen qayb maalkoodii ka mida waqasaduu way u qasdeen qubuurahum qubuurahooda min diyaarihim waddamadoodiiba uga soo safrayaan liziyaarati si ay qabrigii u tagaan wa taafuu xawla qubuurihim waxay ku dawaafeen qubuurahooda ayay ku dawaafeen wax u gowraceen waa dul nagaadeen macruuf dhulkeenna caan bay ku yihiin dhulal kale afrikaana caan bay ku yihiin inay inta safraan ilaa ay ka yidhahdeen uways dheere sheikh uways qabrigiisii ninkii taga toddoba goorna ku toddoba goor taga xajulmasaakiin wey masaakiinta xajkoodii wey meesha looga leexanayo biyoole geed lebiyo ku yaal waxaa la yidhi shiikhaa hoostiisa ku weysaystay caleemihiisa ismarin jireen geed intay fuulaan geedka laftigiisaa baraka laga raadinaya waa qubuuriyiinta soomaalida wey uweysa labuuba uweys burhaan badanow abkaa waaye bale toddoba goora lagu dawaafaya qabrigiis baabuurku ma istaagayo isagoon toddoba goor ku soo dawaafin qabriga sheikh uweys biyoley biyoley labuuba uweys burhaan badanow abkaa waaye waa shirki aan geed geedlood xaski ilaahay bay ku matalenba hadda laba meeloodoo kalea anta garanaya aniga oo qabuuriyiinta adduunka qubuuriyiintu ka degan yihiin meel waa waddanka layaha senegal magaalada tawba nin shiika ugu aasan toos bay ugu xajiyeen internetyaanan soo gelin doonaa insha allahu tacaala altawxiid janaal baad ka daawanaysaa iyagoo xajinaya dharkii xadaa qaba labayk shiikiiba ku haya labayk kacbadii oo kale usoo aadeen senegal waxaad arkaysaa iyagoo boqolaal dharka caddaa fadhiya waxaa isleeda meeshaan mamaka waa senegal magaalada tawba magaalo kale oo tashkent la yidhaahdo waxaa ku aasan imaam bukhaari buug baan ka akhriyey toddoba goor ninka taga inay xaj u yaqaanaan tashkent waxay ku taallaa uzbekistan fasiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibat الظaalimiin marka shiiku intaa markii wataafuu xawla qubuurihim ayuu jawaab ku siinaya fain qulta haddii aad tiraahdo qofkiibaa doodaya ahlu shirkiga laga yaabo inuu muslim u maleeyo wuxuu yidhi laa sawa haddaad tiraahdo ma sinna lianna haaulaa'i qad qaaluu kuwan hadda joogaay waxay yidhahdeen laa ilaaha ila allah waqad qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam nebiguna wuxuu yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaha ila allah faida qaaluuha casamuu minii dimaa'ahum waamwaalahum ilaa bixaqiha hadday laa ilaha ila allah ku dhawaaqaan naftoodii iyo maalkoodiiba ay ga badbaadiyeen ilaa xaqi laa ilaha ila allah nebigaa sidaa yidhi oo waqaala haddana yidhahda liusaamata bini zayd markii uu nin dilay dulmi ku dilay yacni uu u maleeyey nin kale inuu ku gabanayo uu nebigu ku yidhi qataltaw ma waxaad dishay aqataltaw bacdamaa qaala laa ilaha ila allah ah, haddaad labada arrimood ku doodo oo aad tidhaahdo wahaulaa yusalluun nimankani waa tukanayaan wayasuumuun way soomayaan wayusakuun way zakay bixinayaan wayaxujuun way xajinayaan bikhilaafi lmushrikiina mushrikiintii oo kale ma ahan sa haddaad tidhaahdo jawaabtuu shiiku bixinaya fiiri qultu waxaan ku leeyahay qad qaala sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi ilaa bixaqiha xadiidka maxaa u dambeeya umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaha ila allah faidaa qaaluuha casamuu minii dima'ahum waamwaalahum ilaa bixaqiha naftooda iyo maalkooda ayga badbaadin ilaa xaqi laa ilaha illa allah mooye wa xaquhaa xaqa laa ilaha illa allahna waxaa weeye ifraadu alilaahiyati waalcubuudiyati lilahi tacaala ilaahay oo keliya cibaado loo khaalis yeelo xaqa koowaada laa ilaha illa allah ay leedahay wey salaad iyo soon iyo saka intaan la gaarin ilaahay keligii in la caabudo waa xaqeediibu waalqubuuriyuuna kuwa qubuuraha caabudana lam yufriduu cibaadadan ilaahay umaanay keli yeelin keligii maanay caabudin falam tanfacuhum waxba uma tarayso kelimatu shahaada kelimada ay ku dhawaaqayaan laa ilaha illa allah laa tanfac fa inaha kelimadaasi laa tanfacu ma anfacdo ilaa maca iltizaami macnaaha ilaa macnaheeda in la laasimo mooye in laa ilaaha illa allah waxay amrayso ilaahay keliya in la caabudoa lala yimaado mooye laa ilaaha illa allah hawada lagu daray oo shirki lagu daray miyaa anfaxaysa kii ku dhawaaqayay shiiku mayu leey kamaa laa yanfacu si aanay sidii aanay u anficin alyahuuda yuhuudi qowlahaa ku dhawaaqidii laa ilaha illa allah qowlahaa ay ku dhawaaqeen liinkaarihim bacd alambiyaa maadaama ay inkireen oy diideen qaar ambiyadii ilaahay ka mid a wakadalika sidaasoo kale ah waxaysan anfacayn man jacala ninkii yeelay hayra man arsalahu allahu nebiyan cidaan alla soo dirin ninkii nebi ka dhigayna laa ilaaha illa allah ma anface maya rasuul allah uusa soo dirin oo isaga isu sheegay ninka nebi ka dhigay laa ilaha illa allah miyaa wax u taraysa maya aada u fiiri marka lam tanfachu ninkaasna ma anfacayso kelimatu shahaada alaa tara soo ma aragtid buu yihi shiikhu ana bani xaniifata reer bani xaniifa kaanuu yashhaduuna waxay qirayeen an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu allah wayusalluun way tukanayeen walaakinahum qaaluu laakiinse waxay yidhaahdeen ina musaylamata nabiyun musaylama waa nebi bay dhaheen faqaatalahum asaxaabatu saxaabadii baa la dagaalamay wasabawhum way qafaasheen xaruurtoodii iyo haweenkoodina waa la hanimaystay muslimiin lala dagaalamaya miyay ahaayeen mase kufaar lala dagaalamayo caruur iyo haween muslimiin ma la wadan karaa haddii masalada masale tahay maya caruurtii haweenkii waa laga soo watay cali bni abi aalib gabar hadiyadaaba loo keenay iyadoo xijaaban baa la soo wadanaya islaam sheeganaysa cali baaba loo geeyey cali baaba wuxuu haystay kasabi ahaan wuuna guursa buu geystay waxay dhashay maxamed alxanafi waa taqaanaan wiilka saddexaad ee ku soo xigay xasan iyo xuseen oo cali uu dhalay maxamed alxanafiya la yidhahdo xanafiya waxaa loogu maadaray hooyadiisa reer binu xaniifa saxaabadii way la dagaalameen wayna qafaasheen kutubtay ku wada taallaa murji'aduna way garanayaan ilaahay amarkii la yaab waay marka shirkigu meel kala jiro kufri baan u naqaanaa markuu soomaali soo galana maya waa soomaali lama taaban karo halkaasa naga maraysa fa ka waran buu yidhi biman yajcalu lilweliy ninkii weli u yeelay khaasat ilaahiya ilaahay wuxuu gaar u lahaa ninkii nebi siiyey see islaam ku yeelay ninkii nebi beena raacay waa gaal shahaadateyn looma qabanayo walaa salaam ninkii ilaah beena raacay ka warramo alla xaqiisii addoon siiyey weli siiyey buli shiikhu wa yunaadiihi u dhawaaqanaya lilmuhimaat waxyaabaha muhiimkaa ah, sheekh hebelowda ku ay u yeehanaya wa haadaa waa kan amiiru lmuuminiina caliy bni abi aalib xaraqa radia allahu canhu xaraqa asxaaba cabdullaahi bni saba wuxuu gubay asxaabtii raacday cabdullaahi bni saba waa ninkii shiicada ahaa ee aasaasay ninkii yahuudiga ee shiicada aasaasay wey noloshuu ku gubay wa kaanuu yaquuluuna laa ilaha illa allah muxamedun rasuulullah waxay dhihi jireen laa ilaha illa allah muxamedun rasuulullah looma fiirin saxaabadu waa isku raacan inay gaalo yihiin keliya cali waxaa lagu qabsaday inuu dabku gubay cabdullaahi ibnu cabbaas baa wuxuu odhan jiray laytahum yani xamaltahum laytaka xamaltahum cala sayf seef maxaa ugu layn weyday kufaartan lianna dabka wuxuu yidhi laa yucadibu binnaar ilaa rabu naar waa xadiid w dabka waxa ku guba un allah subxaana wa tacaala keligii saxaabadii kumaana inkirinay gaalayihin lalaynayo waana shahaadanay maxaa dhacay walaakiin maxaa dhacay halow waxay ku cadgudbeen oo guluwi ku sameeyeen fii caliyi radia allahu canhu waictaqaduu fiihi cali bay ka rumeeyeen maa yactaqidu alqubuuriyuuna waxa ay qubuuriyiintu rumaysan yihiin oo kale cali ibni abi aalib iyo jilaanina shaki male وشر مبشرين بالجنة وسهر رسول الله وأول من آmن من السبيان رضي الله عنه waa khليفة الراشhد ninkii u yeertay gaal wey isagii baaba dilay jilاni uweys u yeertay ka waram waa kuwaan culammadii mسلimiintu cadaynayaan marka intaana waa صنعاni صنعاan ma iسlاamiya mase waa gaalaysiye weliba wuxuu ka daraysiiyey inay ka darayiin kuwii hore صنعاni wuxuu yihi uu sii cadeeyey wuxuu yidhi hadday haddaas tirado waa shahaadana waa tukanayaan xaqii laa ilaha illa allah baa maqan ilaahay keliya caabudi waaya iyo iyo ma la fiiriye iyo xagga ma laga mara iyo maaha ninkaan ilaah kaluga caabudaa xukunkuu leeyahay si kadib ugu yeer tawxiid laakiin mushrik haddana muslim la leeyahay irjaa waxaan hayn laguma arag waxaa kuu soo haray halkan laba shiikh waay shiikh saddexaad baan idin maqashiinaya fawsan ibnu fawsan waa noolyahay waaba noolyahay culamadan waa dhintay raximahum kuwo kalena hortiinaan ka akrin doonaa yaa kula qaba in qabuuriyiintu ay qubuuriyiintu ay gaalo yihiin masale shaada keligaa waaye haa buu yidhi nin odaya maalin dhawate ay soo tuureen waa loo baahan yaha marka in saasoo kalente waadlaan gubtaan waliba iyagii waaweynaa inay yimaadaan ba fiicnaan lahay maskiinkaas inay daaliyaan may ahayn laba su-aalood marka uu habeen maalintii yidhi sbiirkan uga tegay macnaha deg deg baa nagu jiray oo waktiguna waa dheeraada meeshaana niman ba nagu kulleeyay saa arkaysaan laakiin ilahay amarkiisa alxamdullah waa noo qaboobaysaa mid waxa weeye ninkii yidhi allahuma anta cabdi wa ana rabuka nebigu ma gaalaysiin sax akhطa'a min shiddati lfarax afar arrimood baa muwaxidka u ogolnahay in loogu cudur daaro maxaa ka mid a aljahl wاlkhaطأ wata'wiil wa junuun afarta mid ka mida hadduu ku dhaco waa u caddaynaynaa waa ninkii la yidhi mukhti lam taqum daal lam taqum calayhi alxuja waa inuu muwaxid ahaa ninkan xooluhu ka lumeen markuu meeshu soo fadhiisanayey ee neefku ka tegey mqubuuri buu ahaa mase nin muwaxidoo meesha seexday buu ahaa ah, waxay isku qabdayaan fiir marka iyo kaa hoos bixin akifnaa yaqood madadiyaa jiilaan ninka diinta ka dhigtay iyo muwaxid mar inta khalda weliba wuxuu ku hadlaya aan ogeyn ayay issoo barbardhigayaan shaqana iskuma leh man lahu adnaa basiira man lahu adnaa basiira ninka muwaxidkaa ah, duugafo waa loo caddaynaya tii kale oo u yimaadeen saxaabada abubakar iyo nebiga u yimaadeen oo hebel nooga gargaaray dhaheen uu yihi nebigu ilahay baa wixii gargaara istiqaado la weydistaa masale caadiya basiidoo la saxayo wa a nebigu wuxuu yidhi ninkii wallaata ku dhaarta laa ilaha illa allah ha dhaho maxaa yeele muslim buu ahaa walaatawku ayaa ka halowday laa ilaha ila allah dheebale xadiis saxiixa ah. qofka hadduu muwaxid yaha masale ka dhacdo maxaan samaynaynaa waa loo caddaynaya masaladiioo loo ballaarinaya marka loo caddeeyo kadib hadduu diido xukun buu leeyahy marka mawaanicdii meesha ka baxdo shuruudiina ay oofsanto ninka waxaa iska leh oo shuruuda iyo mawaanicda iska leh waa muwaxidka ilaahay keliya caabuda mushrigga maaha jiniiska shuruud iyo mawaanic ma leeyahy ninka shiinaya sanamka barya yucdar biljahli maleen maxaa dhacay waa bini aadane ilahayna waa rumaysaya rabbulcaalamiin inuu adduunka iska leeyahay rabbigii inuu yahay sanamkana wasiiloun buu ka dhigtaaye maa u cudur jaarti soomaali maaha saas miya okay meesha ninkaas chiniiska uu ka baryo sanamka buddha ama hindigu ka baryo sanamka ramo iyo krishna hadduu uu ka baryayo jilan iyo uwes maxaan dhihi lahayn shiinahaas ah, ama ruseici oo u yeeranayo mushrik kaafiran dhida xukmiguusaa saar lahay maxaa yeele waa shiinan iga fog soomaaliya maaha marba soomaaliya hadduusan ahayn waa noo fududa inaan xukunka saarna laakiin soomaaliga yucdar waa la galgalanaya culumaa tiri ibni baas baa halkan jooga soomaaliya faarax ma kala yaqaan ninkii ilaahay waxiida walaal wey ninkii alla u sharig yeelay cadowullah culimmadan akrinaya labadan sheikha laba majadida loo yaqaana culamaau salaf sanafkan dambe casrigan wey